alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى alihi waصaxbihi wman ihtada bhuda wbacd salaam اllahi عalaykum waraxmat wbarakaatu waxaa inoogu dembeeyey tacriifkii iyo qeexidii uu sheekhu qeexay aqsaamtii xadiiska xasanka ah alxasanu lidaati walxasanu ligayri waxaa kaloo darsigeena shalay uu mualifku inoo sheegay in xadiiska saxiixa uu yahay maxay martaba waaxida wala maraatib inuu xadiiska saxiixa yahay maraatib soo ma nacam maraatibtaasina waa inaad hayso xagga quwada iyo kala banaanta iyo sixa badnaanta ama sixada isku mid maaha xadiiskii saxiix ahaa waa maraatib waay <clears throat> waxau yihi sheekhu taqsiimu lxadiidi xadiiskii in loo qaybiyo ilaa saxiixin iyo waxasanin iyo wadaciif in xadiiska saddexdaa nooc loo qaybiyo oo guud ahaan marka la sheegayo xadiidka ama khabarkaba akhbaarta in loo qaybiyo alakhbaar walaxadiid in loo qaybiyo marka laga eegayo xagga in la xagga aqbalaadda iyo xagga aqbalaad la-aanta ama celinta min xayu alqabuul waalradd ayaa waxaa loo loo qaybiyaa maxay saxiix iyo xasan iyo daciif soo ma marka la eegayo khabarka la eegayo waxa uu ku dhammaado sanadku halkuu ku dhammaado maxaa loo qaybiyaa marfuuciyo iyo mawquuf iyo iyo maqtuuc marka la eegayo siduu nagu soo gaadhay maxaa loo qaybiyaa tawatir iyo iyo axaad marka loo eego in lagu camal falayo oo xukunkiisu baaqi yahay iyo inaan lagu camal falayn oo xukunkiisu baaqi ahayn maxaa loo qaybiyaa muxkam iyo iyo iyo soo maarti ah. marka waxaad ogaataa qaybqaybinaha qayb qaybaha kala duwan ahlulcilmigu xadiidka marba intay dhinac iska taagaan ama shaygii cilmiga marba intay dhinac iska taagaan ay qaybinayaan ictibaaro kala duduwan marba iyagoo wax mucayana eegaya ayay qaybinayaan ayay qaybinayaan marka haddii aad aragto xadiiska oo aaxaad iyo mutawatir loo qaybinayo ood aragto isagoo saxiix iyo daciif loo qaybinayo marka ixtijaajka iyo cadamul ixtijaajka laga eego haddana aad aragto isagoo siyaabo kale loo qaybinahayso odhanin war dee wixiiba soo kan waashee marba marba nooc loo qabiye maya marba dhinac baa laska taagaya marba dhinac baa laska taagaya wuxuu yihi sheekhu kana almuxadithuuna halkan masale muhimu sheekhu ku sheegaya kana almuxadithuuna muxadisiintu waxay ahaayeen culimadii xadiisku qadiiman waktigii hore culimadii xadiiska hore mutaqadimiinta waxay ahaayeen yuqasimuuna alxadiisa xadiiska kuwa u qaybiya ilaa saxiixin yuqasimuun waa ficil mudaaric soo maha ya waana mudacaf soo maha qasama yuqasimu qawaaciddii hadduu ku dabaq ya bitadciif waay yuqasimuuna kuwa qaybiya alxadiis xadiiska ilaa saxiixun u qaybiya iyo wa bay ahay xadiiska waxay u qaybin jireen daciif eh, saxiix iyo daciif faxasb keli ah maxaynu ino qaacidadanu haysanay waxay ahayd in xadiiska loo qaybiyo marka loo eego xagga in la xujaysanayo inaan la xujaysanayn in la aqbalayo iyo inaan la aqbalaynin waxaynu uqaybeynaynay saxiix iyo xasan iyo daciif soo ma laakiin sheekhu halkan wuxuu sheegayaa ishkaal kugu soo bixi lahaa ayuu doonaya inuu ku fahansiiyo ahlulcilmiga qeybbaa xadiiska waxay u qeybiyeen saxiix iyo daciif qura su-aasha isweydiinaysa waxa weye haddii xadiiskii loo qaybiyo saxiix iyo daciif keliya xadiiska noocaynu u bixinay xasan xagee buu galay sooma ma se labadaa qayb labadaa qaybin labadaa qayb qaybinood miyay kala du miyaanay iska hor imanayn in xadiiskii marna loo qaybiyo saddexoo la idhaahdo min xayu alqabuul warad waxaa loo qaybinaya saxiix iyo xasan iyo daciif haddana la laydhaa la arko culimada qaarkood oo le xadiisku wuxuu u qaybsamaa saxiix iyo daciif miyaanay iska hor imanaynin miyaanay iska hor imanaynin see la ysu waafajinaya tiibuu sheekhu halkan rabaa inuu kuugu sheego jawaabteeda kooban haddaan kuu sheegana culimada xadiidka ee xadiidka u qeybiyey laba oo qura saxiix iyo daciif keliya iyo culimada xadiidka ee mutaahiriinta xadiiskii uqeybiyey xasan u qeybiyey saxiix iyo xasan iyo daciif iskama hor imanaya sida isu waafaqayana waxa weeye culimada hore xadiiska laba martabadood u qeybiyey ama laba noocuun isugu celiyey xagga in la xujaysanayo inaan la xujaysanayn ama maqbuulu xadiisku yeyo inaanu ahayn marka laga eego ee yidhi waa saxiix iyo daciif qura xasanka ma diidanaa hase yeeshe xasanku wuxuu ugu jiraa iyaga saxiixa dhexdiisa ugu jira oo waxay leeyihiin saxiixu waa maraatib waadix ikhwaan saxiixu waa maraatib maraatibtii saxiixa ayuu ka mid yahay xasanku maragtaada oo dee dadka caafimaadka qabaa sidii aynu sheegnay xadiiskii waxaad ka soo qaadaa dad dadka caafimaadka qabaa magaca caafimaad qab way wada wadaagaan laakiin way kala caafimaad badan yihin soo ma hahe dee nin caafimaadkiisu boqol kiiba boqol yaa jira mid caafimaadkiisu boqolkiiba sagaashan iyo shan yahay baa jira mid caafimaadkiisu boqolkiiba sagaashan yahay baa jira mid sideetan iyo shan yahay mid sideetana mid toddobaatana mid toddobaatan iyo shana kulluhumna waxay ku wada jiraan magaca maxay dee dad caafimaada ilaa iyo uu dadka caafimaadka qabay ka mid noqdo ma martabad ugu martabad hooseeyo nin bukaan socda ma aragtaad hebel waa bukaan baa lagu leey waanu iska socdaayo danihiisi isagaa qabsanaya waanu xanuunsanaya miyay islamidii ninkaa iyo ninka sixadiisii wada haysta isku mid maasama saasoo kale culimada waxay ku leeyihiin xadiiska saxiixa ah culimadaa ah hore wawaay waxay uga jeedeen saxiix saxiixaynu naqaano iyo xasankii labaduba saxiixay ku wada jiraan wayna kala martabad sare wayna kala waa laba martabadoodoo saxiixa ka mid oo kala sarreeya waadix sooma culimada kala saaray saddexda martabadoodna waxay u kala saareen si loo fahmo oo ay u kala fududaato oo ay u kala cadaato in xasanka iyo saxiixu ay kala martabad yihiin waadix ikhwaan marka labada hadal saasay isugu imanaya intii buu sheekhu kuu sheegaya kaana almuxadisuuna muxadisiintu waxay ahayn qadiiman waqtigii hore yuqasimuuna kuwa u qeybaya alxadiisa xadiiska ilaa saxiixin bay u qeybin jireen iyo daciifin daciif bay u qeybin jireen faxasba oo keliya wasaxiixu saxiixuna cindahum agtooda maraatibun weeyaan xadiiska saxiixahi iyaga agtooda martabada kala saraysa ayuha uma ina bacd almuxadiiin muxadiiinta qaarkood alaqa way ku magacaabeen cala rutbati dunya rutbadii hooseysay ee min asaxiixi saxiixa ka mid ahayd saxiixa maraatibtiisii hoose waxay ku magacaabeen xasanan xasan bay ku magacaabeen wa awalu man ishtahara bi hada culimmada sidaas ku caanbaxday ama warkaa caanbaxiyey waxaa ka mid a inuu culimada ku caanbaxday inuu xadiiskii saxiixa maraatibtiisa hoose xasan ku magacaabo huwa imaamu tirmidi weeyaan imaamka tirmidi la dha idan maxaynu halkaa ka fahmay culimadii hore saxiix macno guud bay u isticmaalayeen oo axaadiista la xujaysto oo dhani soo hoosgelayso saxiixaasina iyaga maraatib buu ahaa xadiiska xasankaynu naqaana hadda iyaga wuxuu ugu jiray saxiixa waadix hagaag culimadii culimada raggii ugu horeeyey ee xadiiska xasan xasanka ah saxiixa ka hoos saaray arrintaana ku caanbaxay ama caanbixiyey imaamu tirmidi baa ka mid a imaamu tirmidi saaxib eesh maxamed ibnu ciisa ibnu sawra abu ciisa tirmidi waa ardaygii imaamu bukhaari raximah llah maxaan kugu idhi waa ardaygii alimaamu maxamed ibnu ismaaciil albukhaari imaamu tirmidi goormu dhintay miyateyn laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan qaala imaam ibnu salaax raximah ullah caalimka la dhaa ibnu salax wuxuu yihi xaafid ibnu salax fii culuumi alxadiidi wuxuu ku yidhi kitaabkiisa culuum alxadiid waa kitaabkaynu nidhi maxay waa kitaab cumdo noqday soo maa wuxuu yidhi kitaabu abi ciisa tirmidi kitaabka uu iska leeyahay abu ciisa tirmidi wuxuu ujeedaa kitaabkiisa la dhaa aljaamic ama asunan sunan tirmidi raximah llah kitaabkiisaasi aslun wuxuu asal u yahay wuxuu udub dhaxaad u yahay lafdhabar wuxuu u yahay fii macrifati alxadiisi alxasan xadiiska xasankaa ah, barashadiis iyo garashadiis wa huwa imaamu tirmidi alladii imaamkii weeye nawaha caan bixiyey nawaha caan bixiyey bismihi nawaha macnaheedu waxa weeye ashharahu wa aطlaqahu wa ashaada bihi sidaas weeye wahuwa tirmidi aladii imaamkii weeye nawaha caan bixiyey bismihi xadiiska xasanka ah magiciisa isagaa kor u qaaday oo waxa weeyaan caan ka dhigay wa akara wuxuu badiyey min dikrihi sheegidda uu xadiiska xasankaa sheegayo fii jaamicihi kitaabkiisa jaamicu tirmidi ama sunanu tirmidi ayuu aada ugu soo celceliyey waxaad arkaysaa isagoo le xadiisun xasan hada xadiisun xasanu saxiix ya ma garata isagoo in badan leh ayaad sidaasi arkaysa waaya halkaa wuxuu kuu sheegay imaamu tirmidi raximah اllah isilaaxa xadiiska xasanka ah erey bixinta xasan ah inuu isagu caan ka dhigay aad iyo aadna u isticmaalay culimadii ka dambaysayna dhexdooda uu mashhuur ka dhigay soo ma taasaad ka fahamtay su-aasha isweydiinaysa waa wey xadiiska xasanka ah ama isilaax lafdiga xasana ma la isticmaali jiro ma la yaqaane culimadii istirmidi ka horeysay ma yaqaaneen bal tirmidi ha caan bixiyaba eh culimadii ka horeysay ma yaqaaneen mise ma aqoonin wuxuu ku uhi sheekhu wayuujadu waa la heli ibnu salaax baa kule wayuujadu waa la helayaa fii mutafariqaatin hadallo kala tagtagsan oo min kalaami bacdi mashaayikhi culimadiisii culimadiisii rag ka midana hadalka xasan istilaaxa xasan inay isticmaaleen hadaladooda meelo kala duduwan ku meelo kala duduwan ku yaalla waa laga helaya yani macneed maxay macneed waxa weeye imaamu tirmidi culimadiisu lafdiga xasan way isticmaali jireen laakiin siduu imaamu tirmidi u isticmaalay ee mashhuurka uga dhigay ee u caan bixiyey markaa caanumuhayn istilaaxa xasanaga ee xagguu ka hoos jiray saxiixuu ka hoos jiray wuxuu yidhi wayuujadu waa la helayaa lafdiga xasana ama istilaax iyo xasana fii mutafariqaatin oo min kalaami bacdi mashaayikhihi culimadiisii qaar ka mida ah ayaa hadaladooda meelo kala duduwan ku yaala laga helaya lafdiga xasan iyo wa abaqati abaqadii allatii kaastoo qablahu ka horeysay culimadiisa abaqadii ka horeysayna iyaguna way isticmaalaan lafdigan ka axmed ibnu xambalaba weeyaanba iyo walbukhaariyi weeyaan iyo wahayrihima labadaa qaar aan hayn imaam axmed iyo bukhaari ayaa ka mida culimada imaam axmed culimada tirmidi ee isticmaali jirtay isilaaxa ama culimada dabaqadii mashaaikhdiisa ka horeysay ee isticmaali jirtay iyaga ayaa ka mid ah buu ku leeyay waay hadalka shekh islam bay kusoo cadaan doonaa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llah kama fii majmuuci lfataawa shekh islam ibnu taymiya waxau yihi raximah llah abulcabaas axmed ibn cabdilxaliim waaya almashhuur bibni taymiya waxa uu dhintay todoba boqol iyo sideed labatanka hijriga imisuu dhintaan kugu uri toddoba boqol iyo sideed iyo labaatanka hijriga <clears throat> waay culimada tawaariikhdooda waa inaad taqaano oo hayso aad bay ku anfacaysa aad bay ku anfacaysa <laughs> toddoba boqol iyo sideed iyo buu dhintay ibnu taimiya mid suufiyada caalamka hadda meelaha wax ku qorqoro kamid a ayaa wuxuu yihi ayaa wuxuu yihi ibnu cabdiwahaab sheekh maxamed cabdiwahaab ujeeda inuu lumo waxaa sabab u ahayd wuxuu hi ha ibnu taymiya inuu lumo waxaa sabab u ahayd ibnu cabdiwahaab kutubtiisii buu ku wasakoobay buu kuleey ya mise soo gaadheen horta keebaa horreeye labadooda ibnu taymiya ah, marka haddaana taarikhda aqoonin wax badan baa dhex fadhiisanaysa waaya qaala sheekh islaam taymiya wuxuu yihi raximah llah fii majmuuci lfataawa kitaabka fataawihiisa lagu ururiye wuxuu ku yidhi waman naqala ninka ka soo naqliya can axmeda imaamu axmed ninka ka soo naqliya imaam ibnu taymiya imaam mujtahidu ahaa laakiin madhabka madhabka wax ku bartay keebuu ahaa madhabka imaam axmed waman naqala yani imaam imaam imaam ibnu taymiya mujtahid ha ahaado mulaqa laakinahu ayضa waxaa lagu tiriyaa inuu yahay xambali waman naqla ninka ka soo naqliya can axmeda axmed ninka ka soo naqliya annahu kaana yaxtaju bilxadiisi daciifi inuu imaam axmed daliishan jiray xadiiska daciifka inuu xujaysan jiray alladii xadiiskaasoo laysa bisaxiixin aan saxiix ahayn walaa xasanin aan xasanna ahayn faqad kalida calayhi wuu ku qaldamay imaamu axmedo war aan sahayn ahayn buu ka sheegay buui imaam axmed ninka ka soo naqliya xadiis aan saxiix ahayn xasanna ahayn oo daciifa ah, oo daciifka isilaaxi hadda laysla yaqaana ayuu imaamu axmed deliishan jiray ninka warkaa imaamu axmed ka soo naqliya imaamu axmed ninkaasi wuu ku qaldamay buui faqad alida calayhi imaam axmed waa ku qaldamay walaakina saate kaana fii curfi axmed ibni xambala imaam axmed curfigiisa iyo iyo dhaqankiisa iyo aman qabla culimadii ka horeyso min alculamaai culimada ka midaba waxa waxaa curfigooda ahaa ana alxadiisa xadiisku yanqasimu inuu uqeybsamay ilaa nowcayn imaam axmed iyo culimadii ka horeysay waxay ahaayeen waxay curfigooda iyo iyo camalkooda ka mid ahaa iyo dhaqankoodii in xadiisku uu u qeybsamo laba noocun saxiixin saxiix iyo daciifin daciif wadaciifu daciifkuna cindahum iyaga agtooda yanqasimu wuxuu u qeybsamayay ilaa daciifin matruukin daciif laga tegey oo laa yuxtaju bihi aan la deliishanaynin iyo wa ilaa daciifin xasanin daciif daciif xasana halkan warkan aad u dhuux wuxuu ku leeyahy sheekhu imaamu axmed ninka ihaa xadiis daciifa ayuu daliishan jiray oo aan xasanna ahayn saxiix inuu noqdana iskaba daabade ninkaas imaam axmed waa ku qaldan laakiin ninkaasi qaladkaasi halkuuga yimi waxa weeye culimada imaamu axmed iyo raggiisu iyo dabaqadiisi xadiiska waxay u qeybin jireen daciif iyo saxiix keliya daciifkana waxay usii qaybinayeen daciif laa laga tegayo oo aan lagu camalfalayn oo aan la xujaysanaynin iyo daciif kabmaya oo munjabira oo kabmi kara daciifkaa munjabirkee kabmi kara markuu wax kaba helo xagee buu ku biiraya de xadiiska xasanku ku biiraya soo maa xadiiska xasankiina isagoo maraatiba xageebu iyaga ugu jiray saxiixuu ugu jiray waay ucili wadaciifu cindahum daciifkuna yanqasimu ilaa daciifin matruukin daciif matruuka iyuu qaybsamaya oo laa yuxtaju bihi aan la deliishanaynin oo la aqbalaynin iyo walaa daciifin daciifa xasanin xasana kama ana dacfa alinsaani daciif xasana muxuu ga jeedaa waa daciif kabaya daciif xasan muxuu ga jeedaa waa waa alxasanu lish alxasanu liayrihi kama ana dacfa alinsaani sida qofka bini aadanka dacfigiisa iyo tamar bilmaradi maradka uu daciif ku noqdaaba bisabab marad marad dartii uu daciif ugu noqdaaba yanqasimu wuu qaybsama ilaa maradin maradoo makhuufin qofkii inuu u geeriyoodo ay suurtagal tahay oo khatara maradkaasoo yimnacu diidaya atabaruca inuu ku tabaruco min rasi lmaali xoolihiisii inuu wax ku tabaruco u diidaya wa ilaa daciifin iyo marad uu daciif noqonayo daciifkaasoo khafiifin khafiifa oo laa yamnacu min dalika arrinta aan diidaynin wuxuu ku leeyahy sheekhu dacfiga xaadiista ku dhaca wuxuu la mid yahay dacfiga dadka ku dhaca dacfiga dadka ku dhaca mar wuxuu noqdaa dacfi qofku culays uu noqdo oo intuu xanuun culusi ku habsado dabadeedna qofkii looba diiday inuu xataa xoolihiisii wax kala baxo xaaladda noocaas inuu wax kala baxo oo uu tabaruc sameeyo oo uu wasiyo ka badan thulu sameeyo loo diido soo ma dhacdo maradka qofka hadduu marad makuuf yahay ya oo ay u badan tahay haaliban inuu ku halaagsamayo xaaladiisu adkaato cuslaado qof xaalada noocaasa dee maradkaasi axkaam baa ku tacalluqda soo ma axkaam ayaa ku tacalq axkaamta waxaa ka mid a ah qofkii in loo diidaa tabaruc min rasi maalihi inuu xoolihiisi iska bixibixiyo in loo diido oo wax qadar mucayanu looga ogolaado shuruud mucayana loogu ogolaado iyo wuxuu u qaybsamayaa marad khafiifa ah. ilaa daciifin khafiif wuuusd ilaa maradin khafiif iyo marad khafiifa ah. marad khafiifahoo qofku isagoo xanuunsanaya tasarufaadkiisii oo dhami ay ay de yihiin oo aan wax manci ku sugnayn sidaasoo kale ayaa xadiiska daciifka dacfigiisuna wuxuu u qaybsamaa dacfi aan kabmin oo aan wax ka soo qaad lahayn oo xadiiskii uu matruuk ku noqonayo oo aan loo xujaysanaynin iyo dacfi kabmayo oo khafiifa sidaa awgeed dacfigaa khafiifka kabmaya dee wuxuu noqonayaa mid ka hoos jira xadiiskii alxasan liayrihi xasankii ka hoos jiru noqonaya soo ma musala xasanka mid ka hoos jiru noqonaya xasan liayriha marka nimanka u fahmay inay imaamu axmed xadiis daciifa deliishanayo qaacidadaasaanay saa u fahmin bu kuleeyi sheekh ila haddii la dhaa imam xadiis daciif u daliishada daciifki waxaa kamid a daciif matruuka soo ma daciifka matruuka ee waahiga ee aan kabmidna dee lama deliishado imaam axmed lama deliishan jir ee dacfi xadiiska dacfigu ku suganya imaam axmed deliishanaya waa xadiis dacfigiisa wax quweeye helay ya wax quweeye ama dacfigiisu dacfi yasiira oo muxtam qad yuxtamalu uu yahay a sida awgeed ilaaqa hadihi lkalima waa qalad in la idhaha imam axmed wuxuu deliishan jiray maxay alxadiis adaciif masale ayaa jirta ahlucilmigu ka warramaan masaladaas waxa weeye haddii xadiis daciifa oo dacfigiisu dee uu kabmi karayo laakiin wax kaba aan lahaynin laakiin wax kaba aan lahaynin hadduu masale kusoo arooro masalada ma loo deliishan karaa mise looma deliishan karo ee waxaa waxaa masaladaa daliil looga raadinaya adiladii kale ama cumuumaadkii ama waxyaabaha lamidka ama qiyaaskii iyo waxa lamidka ama aqwaashi culimada xaggaasaa loola kacya taas waa masalo warkeeda iman doonta wawalu man curifa qofkii ugu horeeye lagu ogaaday wa awalu man curifa qofkii ugu horeeye la gartay annahu isagu qasamay inuu uqeybiye alxadiisa xadiiskii alaaata aqsaamin inuu uqeybiyey saxiixun waxasanun wadaciifun ya saxiixin waxasanin wadaciifin in la yadhaha baa ka fiicnay huwa abu ciise tirmidiy weye fii jaamicihi awalu man curifa anahu qasama alxadiia alaaata aqsaam ya qofkii ugu horeeye la og yahay inuu u qeybiyey xadiiska saddex qaybood saxiixin inuu qeybiyey xasan inuu qeybiyey wadaciif inuu qeybiyey saddexdaas huwa abu ciise tirmidi abu ciise tirmidi weeye abu ciise atirmidiyu weeyaan fii jaamicihi kitaabkiisa sunanka ah dhexdiisa ama dee aakhirkiisa ayuu ayuu warkaa kaga waramay ayuu leeyahy sheekhu waaya waaya naam mhm. awalu man curifa anahu qasama alxadiida alaaata aqsaam hiya صaxiixu waxasanu wadaciifu saasa la odhanaya markaas waxbaa loo qadaraya marka xasanu صaxiixu eh, waxasanu wadaciifun sidaa lagu daayo waxaa laga dhigayaa mubtade khabarkiisii waxaa laga dhigayaa khabar mubtadadiisii maxduufu yahay wqala shekh islam ibn taymiya wuxuu raximah llah kama fii majmuci lfataawa wa ama qismatu lxadiisi xadiiska in loo qaybiyo miya ilaa saxiixin iyo xasanin iyo daciifin saddexdaa in loo qaybiyo fahada taasi awalu man curifa ciddii ugu horeyse la ogaaday anahu qasamahu hadihi lqisma inuu qismadan u qaybiyey abu ciisa tirmidiy weeyaan walam tucraf hadihi lqismatu qismadan la garan maayo walam tucraf la garan maayo hadihi lqismatu qaybtan can axadin qof lagama oga oo qablo isaga ka horey in xadiiskii saxiixa saddexdaa loo qaybiyo ciise ka horreysay oo u qaybisay la garan maayo waa hagaag laakiin isilaaxa xasana culimada qaarkood ma isticmaali jireen oo isaga hortay ma jiray isilaaxa xasanka ahlulcilmiga qaar baa isticmaalay axaadiista qaarkoodna ka xadiisu cumaan bnu cafaana fi lixya waxaa laga sheegay aimada qaarkood ina yidhahdeen xadiisun xasan inay yidhaahdeen buhaari bnu amse amed qultu waxaa hi wamaa wujida min ilaaqi xasani qultu waxaan ihi bu ihi haddaanay bacdaani wamaa wujida wixii la helay oo min ilaaqi xasani xadiiska xasankaa ah lafdiga xasana in la ilaaqo oo min mashaayikhi tirmidi mashaayikhdii tirmidi iyagoo xasan ilaaqaya waxyaabaha la helay alfaadooda ka mid iyo ah man qablahum ciddii ka horreysay falmuraadu sida looga jeedaa fii kalaamihim hadalkooda waxay uga jeedaan alxasanu bilmacna allugawi xasan bay u jeedaan macnihii luqawiga ahaa bimacnaa shaygaasi waa shay wanaagsan bay uga jeedaan inay macnaha luawiga keliya u jeedaan waa maxalu nadar sheekh wuxuuna leeyahay culimadii imaamu tirmidi ka horeysay ee lafdiga xasan isticmaashay lafdiga xasan xasankii isilaaxigaa ah ereybixintaa ugamay jeedine xasan oo bimacna luawi waa shay wanaagsan ah oo bimacna luawi macnihii luawigaa ah ayay uga jeedaan saas bayna leeyahy soo maha laakiin inay sidaasi musallam tahay waa maxalu nadarin wa niqaashin lahu amkinatu waay lahu makaanuhu wamaydanuhu waa hagaan alxadiiu ljayidu whaabitu wsaalixu khulaasada waxaad isugu daysaa khulaasada hadalkaa aynu labada hadal aynu akrino khulaasadooda waxa weeye a'imadii hore ee xadiiska xadiiska waxay u qaybin jireen saxiix iyo daciif xadiiska xasankaahina wuxuu ugu hoos jiray saxiixa oo saxiixa maraatibaha waadix imaamu tirmidi aimadii ka dambeysayna waxay xadiiskii u qeybiyeen saddex qaybood oo waxay kala saareen maraatibtii saxiixa ayay kala saareen oo xasankii ayay gaar u saareen si awgeed ba waxay u qeybiyeen xasan iyo saxiix iyo daciif laba martabadoodna waa la xujaysanaya waa maqbuul martabada daciifkuna min xayu al waa marduud waadix soo ma halkan sheekhu wuxuu kuu sheegaya masale kale culimada qaar baad arkaysa iyagoo le hada xadiiun jayid ama hada xadiiun haabit ama hada xadiiun saalix ama iyagoo le habata can nabiyi sal allahu alayh wasalam nebiga waxaa ka sugnaaday ya ama iyagoo le xadiis baa nebiga laga sheegay sidaasa ah, wahuwa saalixun saalix iyo jayid iyo haabit maxaa looga jeedaa qabso lafdiga jayid aimadu way ilaaqaan waana la isticmaalaa waxaana looga jeedaa siduu sheekhu inoo sheegi doono jayid culimadu markay isticmaalayaan xadiiskaasi waa saxiix bay ujeedaan xadiiskaasi waa waa saxiix ayay u jeedaan sida badan bacd ahlicilmina jayid way ku ilaaqaan xadii xasana xadiis xasana maaragta wahada xadiiskaasi waa haabit marka la leeyahayna waxaa soo wadagelaya xadiiskii saxiixa iyo xadiiskii xasanka ahamu shay yani ama saxiixaasi saxiixun lidaati haado ama saxiixun ligayri haado ama xasanun lidaati haado ama xasanun ligayri haado way soo wadagelaya shaygaasi nebiga uu ka sugnaaday marka lagu leeyahy bimacnaa waa axiix ama waa xasan binawcayn waadix sooma labadaa lafdi buu isaguna shamlinaya xadiikaasi waa saalix marka la leeyahayna saalix waa xadiiskii saxiixa waa soo gelaya kii xasankaana waa soo gelaya macno kaloo saalix loo isticmaalaa jiro hada xadiiun saalixun lilictibaar xadiiskaasi waa xadiis xoogoobi kara oo kabmi karana in looga jeedana waa laga yaaba arma fahanti laakiin ahlulcilmigu war bay sheegeen halkan culimadu waxay sheegeen caalimka ku yihi haada xadiisu jayid haddii uu yahay caalim cilmiga xadiiska ku sheegan oo culimadii xadiiska ee cilmiga xadiiska ka feedha buuxsadee khubarada ku ahaa uu yahay aimatu ahlilxadiis haddii ninka lafdigaa ilaaqay xadiis uu odhan karaya hada xadiisun saxiix ayuu yidhi hada xadiisun jayid culimadu waxay dhahen jayid wuxuu uga leexday jayid wuxuu u isticmaalay ee saxiix uu uga leexday lisababin sabab darteed oo wuxuu ka shakisan yahay maalan xadiiskani wuxuu arkaa inuu xasanu lidaatihi yahay laakiin xasanu lidaatihi ha saxiixun ligayrihi ma gaari karaa ama xadiiskani xasanba korma uga kici karaayo martabadii saxiixa ma gaari karaa taasuu ka taraduday wuxuu ka taraduday xadiiskani ma xasanun lidaatihiba mise waaba saxiixun lidaatihi ayaa taradud ka galay siduu uga galayna waxa weeye maala nin baa laysku haystaa xifdigiisa oo culimada qaarna leeyihin nin xifdi badan bu ahaa culimada qaarkoodna xifdigiisa wax ka sheegayaan markaasuu ku taraduday isagu ninkan halka la dhigayo markaasuu intuu labadii lafdiba ka wareegay u hada xadiisun jayid marka jayida wuxuu u qaatay linuqtatin walisabab ugamuu baydhin saxiix sabab la-aan waadix ikhwaan xaggaa maxaa kaaga soo baxay markaa markaad ogaatay inuu saxiixi ka tegay jayid uu isticmaalaya sabab sabab keentay darteed waxaa kuu soo baxday saxiix iyo jayid in sareeyo keebaa sareeya saxiix iyo jayid in jayid sareeyo waa intaa imaamku rabo inuu kuu sheego markuu imaam cilmigan ku sheegan yahay waa maxay berri hadday iska hor yimaadaan laba xadiisoo midna aimadu isku waafaqeen inuu saxiix yahay midna aimo badan yidhaaheen hada xadiisun jayid oo la jamci kari waayo oo naski ka suurtogeli waayo oy noqoto in la kala rajaxo min awjihi tarjiix maxaa noqonaya in la dhaa way kala martabad badan yihiinoo xagga sixada way ku kala martabad sareeyaan kee baa la qaadanaya saxiix baa la qaadanaya jayidna waa laga tegaya ya ma garat markaa u fiirso ahlulcilmiga warkoodu macnuu ku dhisayn macno ninaan garanayn baa intuu iska yimaado odhanaya ar waxaan xagga doonta udidi niyo waa isku wada mid ya mm. adlaqa waa adlaqa waa waa ku magacaabeen waxaa tiraa akaru man adlaqa aljayida akaru man culimmada intoodii badnayd ee adlaqa aljayida lafdiga jayid ku ilaaqay ee sheegay oo min alxufaadi culimmadii xufaadda ka midii alaquuhu waxay ku ilaaqeen cala saxiixi xadiis saxiixa axaadiistii saxiix ayay culimada qaarkood in badanoo xufaadda ka mid lafdiga jayid ku isticmaaleen macnaheedu waxa weeye jayid iyo saxiix iyaga agtooda waa isku mid wa alaqahu bacduhum culimada barkood waxay ku ilaaqeen cala alxasani xadiiska xasankaa wayadharu waxa muuqata annahu jayidku rutbatun inuu martabad yahay mutaradidatun baynahumaa labada udhaxaysa waxaa muuqanaysa bushaku yihi lafdiga jayid inay tahay martabad udhaxaysa xadiiskii xasanka ahaa iyo kii saxiixa oo xaafidka ilaaqay uu ku taradudayo xadiiskani ma xasan ba mise mise waa saxiix taradudkiisii darteed maadaamuu dhinacu qadcin kari waayey buu lafdi labadiiba wada ilaaqa ama ama aan labadoodii ahayn u leexdayo jayida qaala suyuuiyu suyuudi wuxu uhi raximah ullah asuyuui waa caalim min culama muslimiin mashhuura caana wuxuu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii sagaal boqol iyo sagaal boqol iyo koob iyo tobankii ayib wuxuu yihi suyuudi kitaabkiisa tadriibu raawiga wuxuu ku yihi tadriibu raawi wuxuu ka mid yahay kutubta ukhidmaysay kitaabke kitaabke ha muqadimat ibnu salax wuxuu yihi suyuudi laa muaayarata waxba uma dhexeeyaan laa muqaayarata waxba uma dhexeeyaan bayna jayidin lafdiga isilaaxa jayida iyo wa saxiixin isilaaxa saxiixa cindahum muxadisiin agtooda waxba uma dhexeeyaan yani waa isku mid ilaa hase ahaatee ana aljihbida ninka rugcadaaga ah ninka rogcadaaga ah ee cilmiga ka feedha buuxsaday ee khabiirka ku ah cilmiga ee minhum muxadisiinta ka midii laa yacdilu ugama leexanayo can saxiixin lafdiga saxiixa ka leexan maayo ilaa jayidin u leexan maayo ilaa linuktatin sabab mooyaane ilaa linuktatin sabab weliba qarsoonoo nin ragi inuu soo qaban karo mooyaane sabab la-aan ugama noqonayo muxuu kuu sheegay saxiix iyo jayid fi waa isku mid xadiiska ayaa aimadu tilmaamaan xufaadda inuu jayid iyo macnaheed waxa waa saxiix waa saxiix agga martabada laakiin lafdiga isilaaxa saxiixa caalimka eh, isilaaxa jayida baan ujeeda caalimka ilaaqay markuu ilaaqayo ugama tegayo lafdiga saxiix ilaa sabab mooyaane waa hadduu nin rugcadaayi warkaa ilaaqo yaxya bnu maciin imaamu axmed alimaam اlbukhaari raximah waxa weeyaan daara qudni tirmidi aimada cilmiga xadiiska ku sheegan ya erogcadaadiga ahayd nimankaasi lafdiga jayid dhayal uma isticmaalin adu waxaad qabsataa jayid waa xadiis saxiixa xadiiskii jayid lagu yihi waa xadiis saxiixa laakiin laakiin nugtaa meesha ku sugan la socon kaan yartaqiya waaba sida inuu ka sareeyo alxadiisu xadiiska cindahu agtiisa can ilxasani lidaatihi buu ka sareeya wayataradadu wuxuu isku qabsanayaa wuxuu ku murmayaa xaafidkii fii buluuqii inuu xadiisku gaaray a martabadii saxiixa martabadii saxiixe sare inuu gaadhay ayuu isku qabsanaya falwasfuku sifaynta bihi xadiiskii lagu sifeeyo jayid lagu sifeeya falwasfu ku sifaynta bihi xadiiskii lagu sifeeyo jayid lagu sifeeya anzalu way ka hoosaysaa rutbatan xagga martabada min alwasfi in xadiiskii lagu sifeeyo bisaxiixin saxiixin lagu sifeeyo haddama aragtaad bisaxiixin in saxiix lagu sifeeyo marka sidaa darteed ayuu xadiiskaasi waa xadiis qawiyo jayid lagu sheegay laakiin ogow aimada ilaaqda ee warkaa ilaaqda hadduu nin rugcadaa yahay ninkaa rugcadaadidgaahi waxbuu ku murmayo deedna murankiisii ayuu dhinac udhigi ayaa keenay inuu jayid isticmaalo wakada alqawiyu lafdiga qawina waa lamid aimada in badanoo kamid ah waxay ku odhanayaan jaa fii xadiiin qawiyin xadiis qawiya waxaa kaga yimi can nabiy sala allah alayh wasalam qawi hadaad maqasho waa xadiis maqbuul ah waa xadiis ama xasana ama saxiixa ya ma garat aimada qaarkood markay garan waayaan xadiisku inuu yahay ma saxiix bu mise xasan aya waxay ku xadiiskaasi waa haabitun can nabiy sala allahu alayh wasalam waa thaabitun can nabi sal eeg waa warac wuxuu kala garan waayayaa ma saxiix buu ahaa mise muxuu ahaa mise daciif xadiis qawiya waxaa kusoo aroortay de xadiiska qawligaah qad yakunu saxiixan waqad yakunu waqad yakunu esh xasanan ah, hadhowba waxaa lagu odhan doonaa qawi muxadisiintu maxay ugala jeedaan marka imtixaanka lagu keeno markaasaad qawi waxay uga jeedaan nin xoog badan ya iska ilaal waa inaad fahanto qawi iyo jayid waa laba lafdi oo loo isticmaalo xadiiskii saxiixahaa iyo xadiiskii xasankahaaba ay soo wada geli karaan laakiin aaliban waxaa loo isticmaala xadiiska saxiixa waa masaaliu lafdiga saalix miya fa huwa lafdigaa saalixu shaamilun waa mid koobaya oo koobsanaya lafdiga saalixah lisaxiixi xadiiskii saxiixa iyo walxasani xadiiskii xasankaha sababtu waa maxay lisalaaxiyatima lilixtijaaj labadoodaba de way usuubadaan lisalaaxiyatima waa cuntankay labaduba u cuntamaan u suubadaan u haboon yihiin lilixtijaaj in la deliishado sooma marka saalix yaa isticmaala abu daawud baa isticmaala lafdiga iyo aimakan marka walxasanu lisalaaxiyatihima lilixtijaaji xadiiskaasi waa saalix hadii lagu dhaha xasan iyo saxiixba uu wada kulminaya wayustacmalu ayadan waxaa loo isticmaalaa saalixi fii daciifin xadiis daciifa oo yasluxu lilictibaari kabnikaba oo yasluxu u suubada lilictibaari in tixgelin la siiyo ama la kabo ama isagu wax kabo xadiiskii ma garanaysaa daciifka ahaa ee kabmayey ama shaahid ha ama mutaabic ha xadiiskaasna waa loo isticmaalaa saalix in la yidhaahdo halkan imse istilax buu kuu sheegay imika jayid iyo qawi wuxuu kuu sheegay in xadiiska saxiixa inta badan loo isticmaalo laakiin culimada qaarkood mararka qaarkood ay uga jeedi karaan xasankii sida badani laakiin ay tahay in saxiixii loo isticmaalo oo saxiix looga jeedo cid aimada ah ee saxiix iyo jayid kala dooratay jayid dooratayna ay sabab darteed lafdiga saxiix uga tagtay macnihuna ay tahay jayid iyo saxiix waa laba lafdi oo xadiiska saxiixa loo isticmaalo waxaana sareeya maxaana sareeya xagga martabada saxiix saalix laakiin xadiiska saalixay waa saalixun lilixtijaaj faqad yakuunu xasanan waqad yakuunu saxiixan labadaba uu shamlinaya lisalaaxiyatihimaa lilixtijaaj wa saalix waxaa kaloo loo isticmaalaa xadiiska dacfiga ku sugan yasiir yahay ee kabi kara ama isagu wax kabi kara ama shaahidkii mutaabacada ah ayaa loo isticmaala saalixun lilictibaari tixgelin buu usuubadaa wey tixgelin buu usuubadaa wlmujawadu mujawad lafdiga ah mujawad iyo wthaabitu lafdiga haabita waa laba isilaax kale yashmalaani way kulminayaan asaxiixa wاlxasan bay kulminayaan hada xadiiu mujawad ha u malayna waa xadiis la tajwiidiyey may fahamte sheekh ha muxadisiintu mujawad waxba u isticmaalaan tajwiidna waa istilaax kale oo ay macno kale u isticmaalaan mujawad waxay halkan u jeedaan muxadisiintu waa xadiis qad yakunu صaxiixan qad yakunu daciifa cafwan waqad yakunu xasana qad yakunu صaxiixan qad yakunu xasana qad yakunu xasana waqad yakunu صaxiixan saasay uga jeedaan mujawad muxadisiintu jawadahu iyo tajwiidna macnaya laba macno kale loo isticmaala way noo iman doontaa cilalkay noogu iman doontaa marka mujawad markaad aragto ya hada xadiis mujawad mujawad weliba waa naadire markaad aragto ha u malayni waa xadiis la tajwiidiyey axkaamu nuuni saakinati watanwiin hal xaggee hala qaban a waa tajwiid kale kii maaha kii quraada iyo culamaa lquraan maaha waay wthaabitu yashmalaani asaxiixa walxasana labadaasina waxay wada shamlinayaan xadiis saxiixa iyo xadiis xasana bal eeg inta isilaaxa sheegay jayid maxaa looga jeeda qawi maxaa looga jeeda jayid iyo qawi culimadu maay maay uga maxay markay isticmaalayaan uga tegayaan saxiix saalix maxaa looga jeeda mujawad maxaa looga jeeda thaabit maxaa looga jeeda so shan isilaax maaha waa shan eray bixin oo kutubta cilmi lxadiiska kusoo noqnoqda ma garata hada xadiiu haabit yani cinda imaam shaafici ba layihi imam xadiiskaasi agtiisa haabit buu ka yii haabit buu ka waa maxay waa xadiis la xujaysanayo waa xadiis ama xasana ama ama ama saxiixa agtiisa cadaalat ruwaat sheekhu markuu ka soo baxay aqsaamtii xadiiska min xayu alqabuul warad uu qeybinayey oo uu sheegay intii maqbuulka ahayd ayuu wuxuu sheegayaa ruwaadda axkaam ku tacaluqda intaanu daciifka gaadhin ayuu sheegaya axkaam ku tacaluqda ruwaat alxadiis halkaas ayuu maanta darsigeennu ku ekaanaya subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk